alxamdu lilah الsalaaةu wasalaamu calى rasuuli اlahi salى اllahu عalيyh waslm وعan abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh waslm إida salىa axadukum falyajcal tilqaءa wajhihi shaya fain lam yajid falyansib casa fain lam yakun falyakuطa khaطa ثuma laa yadurhu man mara beyna yadayh akhrajahu axmed wbnu maajah wasaxaxu ibnu xibaan walam yusib man zacma anahu muطarib bal huwa xasan waxaynu ku jiray sutradii xadiiskii noogu dambeeyey ee abi saciid ee bukhaari iyo muslim wariyeen waxa uu tilmaamayey إida salى axadukum ilىa shayin yasturuhu min الnaasi faaraada axadu an yajtaasa beyna yaday hadduu qof sutradii samaysto oo qof uu doono inta isaga iyo sutradiisa ka dhexaysa inuu ka gudbo ha iska riixo hadduu diidana hala dagaalamo hala dagaalamo macnaheedu waa maxay markaa ma qori buu qaadanayaa ma budh buu qaadanayaa miyuu feedhayaa muxuu sameynaya waxaa macnaa lagu fasiray in xoogun isku difaaco oo qofka kolle way soo qaadaya laiska riixo laakin qofkii haddii markii qofkii la isqabsaday uu isna qibladii ka jeestay oo xaggan iyo xaggan la jeestay salaadi ma jirto de markaa salaadi way ka baxaysaa meesha ilan qibladii baaba ka baxay meesha waa lagu fasiraya xoogun qofkaasi iyo ogolaanin marka mar hadduu rasuulkuba yidhi hala dagaalamadaa waxaa ka dhalan karta haddii uu riixo tusaale ahaanoo sidaa markuu riixo dabada dhulka uu ku dhufto oo uu dhabarka ka jabo magta ayaa lagu leeyahay <laughs> waabay dhici kartaa sidaasa qofkii loo riixo uu isku dhacayba ya ilan isago iskama filaya in la riixi doone haye waxba laguma laha mar haddii qofka loo ogolaaday shaygaa istifaac amar haddii loo ogolaado waxa ka dhalanayana lagu yeelan mayo shaydaanku inuu qofka isku soo mateli karana waynu garanayna uu soo riixi karo qofkana waa hebelkii aad garanaysay lakiin shaydaan baa riixayo wata shaydaankuna muxuu ku dadaalaya qofka salaaddiisi inuu kaga ciyaaro oo salaaddii hadduu ka kaxayn kari waa inuu khushuucdeedii kaga ciyaaro waxay soomaalidu ka sheekeeyaan qiso kolley in isku malayn maayo de inay qiso sugan tahay laakiin waaqicay ka turjumaysaa inaga waxaa la sheegay shaydaanku dhanxiir baad maqasheen dhanxiir soo ma dhanxiirka maamul dhanxiirka iminka dee dhalinyartan dhafoorada xirtay dadku ku idhaahdaane laakiin dhanxiirka marka hore waxaa loo adeegsan jiray qof laba wajiilaah oo dadka isku diraya oo kolba weji kula dhaqmaya marka waxa shaydaan ba intuu dhinacaana soo dhukuray oo tibihiisii u dhukuray laba nin oo aada u saaxiib ahaa baa jiray oo dee kuway soomaalidu ihahdan afkay wax ku kala goostaan oo hal sijaayada ku tukanaya xataa dabeetna wuxuu doonay dadkan inuu isku diro uu ka dhex shaqeeyo timihii dhinacana uu soo dhukuray dhinacana uu daayey halkaa hortooda ku beegan buu fadhiistay oo markaasuu midi wuxuu arku ninkaa dhukuran midna wuxuu arkay nin tima leh markii salaadii laga baxay ayuu waa ninkii dhukurnaa in hor fadhiya muxuu ahaa muu dhukurnayna waa kii timaha lahaa may waa la murmiba nin waliba xusuunuusho ninka saaxiibkaa waa beenaale ma ninkii adarkiisa dhuguna waa ma ninkii shaydaanku markaa muxuu ku dadaalayaa salaadiina inuu kaga ciyaaro dadkiina isku diro isagu marnaba nasanayo oo cada waa nasanayo sidaas markay tahay haddaba fa ina macahu lqariin buu nabig uri ala qariinkaasi waa shaydaanka qof walibana shaydaan buu leeyahy qof waliba shaydaan buu leeyahy وعن أبي هuريرة رضي الله عنه qال qاla رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم إida صلىa markuu tukado أxadكم midkiin falyجcal ha yeelo tilقاءa wجهi wejigiisa halka ku beegan شhayئan ha yeelo shay bmacnaa dadkii ka celinaya oo ka asturaya fain lam yجid haddaanu helin falyansib ha taago casan ul ha taago fain lam yji lam yakun haddii aanay ushaasi ahayn ay fain lam yakun casan haddaanay uli meesha imanin falyakuda ha jeexo khadan layn ha jeexo uma dabeetana laa yaduruhu dhibi maayo markuu laynka ha jeexa kadib man mara cidda maraysa beyna yadayhi hortiisa laynkaa wixii ka shisheeya ciddii maraysaa waxba yeeli mayso akhrajahu axmedu wabnu maajah wasaxabu ibnu xibaan ayaa saxiixiyey walam yusib waa ibnu xajar hadalkiisiiye walam yusib muu asiibin man zacama cidda sheegatay annahu muarib inuu xadiisku muarib yahay bal iska dhaaf inuu muarib noqdee huwa xasanu waa xadiis xasana xadiiskani wuxuu soo kordhiyey horta qofkii inuu dee samaysto waa axaadiis hore saxiixa waynu kaso aragn ida salla axadukum falyajcal tilqaa wajhi shayan inay ul noqon kartana waynu ka qaadana halkaas oo shay yaroo dhuuban uu noqon karo kor u taagan laakiin xadiiskani wuxuu dheeraad leeyahay in layl la jeexo laynkuna waxaynu ognahay qofkii kaaba difaacaya de haddii layn halkaa laga jeexo qofkii kaama difaacayo laakiin de waxaa laga fahmi karaa xadiiska nabiga alayه الsalatu salaam shaydaankii iyo difaaciisii in khadkaa laga samaystay oo aanu shaydaankii qofkii waxba yeelayn laa yaduruhu man mara beyna yadayhi marka ciddii hormarta waxba yeeli mayso xadiiska waxaa la isku khilaafay sixadiisa bay culimada xadiiska yaqaanaa isku khilaafeen muxadisiinta ahi qolaa waxay dhahen xadiiskani waa mudarib cilooyin kalena uu leeyahy qaarkoodna waxay dhahen may xadiiskani waa xasan markaa qolada tiri waa mudarib xadiiskan meesha way ka saareen oo khadkaa la jeexaya kumay darin iyagu sutrada qofkiina khad jeexi maayo bay dhah mar haddii xadiiskiiba daciif noqday qolada xadiiska saxiix ku sheegto ibnu xajar uu ka waa kan iguri bal huwa xasan waxay aaminsan in laynkaana la jeexi karo sutrada halkeedii uu geli karo marka laakin la waayo weyaan fain lam yajid ba ila meesha ku jirteen fain lam yakun fain lam yajid horta marka hore khadka loo ciirsan maayo idiraabka waxaa sheekh albani oo kalea ayaa ku tagsan iyo culimo kaleba oo dee kasii horeysay isaga marad ibn xajarba sheegayo marka kolba cidda laga soo warinaya idiraabkaas xagga sanadkiisa weeyaanoo waxaa leeyahay camar bin moxamed bin xurays iyo aabihii labadaasiba xadiiska warinaya waa majhuulaan majhuul haddii la dhahdo qofkii cadaaladiisina lama garanayo dabdigiisina la garanayo waa dacfi jahaaladuna waa waliba waa jahaalat lcayn ayay dhahay jahaalat lcayn iyo jahaalat lxaal baa jira waay haddaba wallahu aclam xadiisku waxaad moodaa inuu u dhow yahay xagga dacfiga wاladii yadhar buu yihi sheekhanaa kitaabkiisa haya cabdillahi bn salix alfawsan wاladii yadhar wallahu aclam ana alxadiisa daciif xadiiskaasi waa waa daciif wma ujiba bihi canhu fahuwa غayr naahid wayakfi fi اlxukm عalayhi kalaam اlmutaqadimiina waman bacdahum marka ragga daciifiya waxaa ka mid a ibn cuyeyna wdarqudniy wibn xazm wاlciraaqi wagayrihim marka xikmaddii sutrada laga lahaana khadku ma gudaayo meeshii ma buuxinayo laynka haddii la jeexayo haddii la iska daayo kolleba mesha way banaanta qofku iska socon karaya marka khadkaa la jeexi maaye waa inaad waxaad isku toosiso aada hesho oo aada ku dadaasho وعن أبي سعيد الkخdري رضي الله عنه qال qال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasulku وxu laa yqdc الصلاaةa salaada ma gooyo shay-un wax wadra iska difaac ma staطacta intaad awoodo wadra bimacnaa wadfac qofka iska difaac ma staطacta intaad awoodeyso akhrajahu abu dawuud wa fii sanadihi dacfun xadiiska sanadkiisa dacf baa ku jira xadiiskana aada buu yahay daciif jiddan baa waliba laga cabiray inuu aada yahay hadduu xitaa saxiix noqdo wuxuu ka hor imanayaa xadiistii kale uu rasuulku sheegay alay slat slam yaqdacu salaata almari idaa lam yakun bayna yadayhi midlu muakhirati rax xadiiskaanu soo mar saddexdii qof ee saddexdii shay ee goynayay saa awgeed waa daciifisna mar daciif yahay salaada waxaa goynaya kuwa uu nabigu sheegay alay sla slam xadiiska saxiixa ku sugan walow goynta haba la idhaha nuqsaanta ajarkiiba aad nuqsaamsa sida ku tegeen amba ha la idhaha way baabahaysaa markaas sutraduna muhiimaddeedu baynu halkaa ka garanayna maadaama leeyahy salaadii waxba goyn karaba iyo iska difaac qofkii aad bay sutradu u muhiim tahay dad badan baa iyagu awoodi karaya inay tiir isku beegaan amba qof ku horeeya isku beegaan amba caynkaa waxay samaynayan halkaa bannaankaasu iskaga sunaysanayaayo dadkiina waa iska jirjireen laa yaqdacu salaata shay-un wadarac wadfac masa dacinta awoodda iska difaac halkaa waxaynu kaga soo baxnay assutra sutradii markaa xajmigeedu ballaceedu intuu doonu noqon karaa laakiin dherarkeedii baa laynoo sheegay laba taaka iyo ama diraac thuluth thulutaygiisa thuluthan laba diraaca marka la qaybiyo laba meelood inay kasii dheeraatana wanaagsanta xadiiskii usha tilmaamayo kalena waxaan ka fahmaynaa iyo dee xadiiska kaleba walow bisahmin baa axaadiista qaarkood lagu soo wariyay leebna ha noqda waxaa taagaysa inuu qofkii wuxuun taaga hadduu wax kala waayo waxay saxaabadu ahaayeen qaar aada u dabaqarid ridwaan ullahi calayhim oo waxaa la arki jiray salaadda makrib oo kale yidhaahdeen marka sunayaasha maqribka laga warramayo salaadda makrib marka la yadaamo waxay u kala dheerayn jireen tiirarka sawirarkay u kala dheeran jireen macnahedu waa maay way sunaysan jireen lakiin daliil kale waxay u tahay inay ku dadaali jireen sutro inay samaystaan oo ay halkaa ku samaystaan sutro <clears throat> qadiyaddaa sutrada markaa dadku in badan bay sahashadaane iska ilaali adigu ha sahashan si salaadaada iskugu ilaashato baabu alxahi cala alkhushuuci fi salaa wuxuu baab yahay alxahi dhiirigelin cala alkhushuuci fi salaa salaada dhexdeeda in lagu khushuuco salaaddu waxay ka kooban tahay ruux iyo jasad waxay ka kooban tahay ruux iyo iyo jasad sida qofka bani aadamka ruux iyo jasad uga kooban yahi markaa jasadku wuxuu ku tamarinayaa cuntadan iyo waxaanu cunayo ruuxdiina dee qidaagii kale ubaahan tahay salaada ruuxdeedu jirhkeedu waxa weeye waa rukuucdan iyo sujuuddan iyo waa tan leeyahy marka hadduu rukuucdii ka tago salaadii ma jirto haba khushuucsanaado waa in rukuucdii iyo sujuuddii iyo taagnidii iyo waa ayaa haykalkii sare ee qaabkii sare ee guud salaadii ah. haddaba dadkan taagan ee aan dhaqdhaqaaqa sameyneynin qalbigooduna waa sii kala duwan yahay oo nebigu wuxuu inoo sheegay alayh isalaatu wasalaam qof salaadiisa loo qorayo cushru salaatihi toban meelodow meel sagaalkii kale looma qorin salaadii faralkii uu ka dhacay lakin ajarkii wuxuu helay toban meelood marka loma qoyo qayb ka mida ah. qayb wuxuu hi tuscuha wahumunaha subucuha sudusuha khumusuha rubucuha huluثuha nisfuha ka u sareeyaa markaa nisfigiiya loo dhamaystirana waa loo dhamaystiray sidaa awgeed markaa taas waxay kutusaysaa dee salaadu iga gee un maahe dadku way ku kala duwan yihiin khushuucdii buu markaa ka warramaya ereygan khushuuc markaa waa dhaqdhaqaaqa iyo in layska ilaaliyo carabi ahaan waxay ku fasireen culimadu alsukuun walinkifaad walhudu waa degenaanshaha iyo in shanqadha la yareeyo iyo adugu markaa in qofka dhaqdhaqaaqi iska ilaaliyo xarakaadka waxaana ilahi hi subxaana watacaala wakhashacat ilaswaatu lilraxmaani falaa tasmacu ilaa hamsa maalinta qiyaamaha cid hadlaysa iyo waxaasi ma jirto waa kabaha shanqadhooda iyo wax lamid u malmaqlaya iyo hadal yar aada hoose haddaba taasi waa luq ahaan waxaa looga jeedaa bay dhahdeen culamada qaarkood khushuucda markay fasirayeen khushuucda salaada xuduur اlqalbi beyna yaday illahi tacaala wa sukuun اljawaarix waa xuduur اlqalbi beyna yaday illahi tacala qofku markuu ilaahay hortaagay qalbigiisa inuu soo xaadiriyo oo uu ogaado ciddan uu hortaagany xagga qalbiga weyn taasi xagga kalena wa sukuun اljawaarix xubnaha dhaqdhaqaaqa laga ilaaliyo xuduur اlqalbi beyna yaday illahi tacaala wa sukuun اljawaarix wa istixdaar ma yaquluhu اlmusali aw yafcaluhu iyo waxaanuu qofku ku dhawaaqayo inuu soo xaadirsado واstixdaar ma yaquluhu almusali aw yafcalu marka qalbigii inuu khushuuco xuduur اlqalbi beyna yaday illahi tacala xubnihii inay khushuucaan oo dhaqdhaqaaqii laga ilaaliyo ereyadanu qofku ku dhawaaqayo faatixadan uu akriyayo adkaartan kale u akriyayo inuu la socdo macnihiisu soo jeedo oo aanaynu taa iska dareenaayo mar baa laga yaabaa adiga oo salaaddii tukaday dadka badankoodaba haddii la weydiiyo la hah war heedha imaamku muxuu akriyay labadii labadii ragcadood ee hore ee jahriga ahaa qur-aankii uu akriyay sheeg haddii lagu idhaho <laughs> oo dadka microphone lala dhex maro dadka masaajidka oo ay runta sheegaan waxaa laga yaabaa inaanay garanin inaanay garanin salaadaasi wixii la akriyo dabeedna qofkii de uu maqan yahi mararka qaarkood waxaa laga yaba inaad ka shakido war niyo faatixada miyaad akrida mise maad haddaba waad adiga laftigaagii waayo faatixadana waad la qabsatay waxaa laga yaaba inaad adigoo meel kale ku maqan <laughs> oo hawla adduunye ku jira inaad faatixadiiba aada damayso dee ninkii shaydaanka la odhan jira u shaqaysanaya waa kii rasulku yidhi ala sala slam wuxuu kala gelayaya qofka iyo qalbigiisa oo su odhanaya udkur kada fi yowm maalin waar wixii hebel shaygii hebel bal maalintii hebel ay dadka joogtay waxaa xasuuso khushuucda xukunkeedu muxuu noqonayaa khushuucda culimada qaar baa yidhi waa shardi min shuruudi الsalaa taa macnaheed waa maxay qofku khushuuc eh, waxba kama jiraan qaarkoodna wa waa waajib min waajibaat salaam marka salaaddii way ansaxaysaa lakin dee ajarna ma heli waan u dambaabaya khushuuci waayo qaarkoodna waa sunna bay dhahay salaadda khushuucdeedu waa sunna lakin faralkii qofka waa ka dhacaya qolada waajib tiri u dhow sheekh ibnu cuthaymiin raximah isagu wuxuu leeyahy way adag tahay qofkii la dhahdo boqol boqol khushuuc markaa xagga sunnahay u dhowday buri sunna ayay u dhowday bu isagu lihi haddaba khushuucdu waa waxa u muhiimsan wuxuu yihi iبn الqayim raximah qofku salaada dhexdeeda laba iltifaat buu sameeya iltifaat iltifaatku waa maxay waa daymada soo maha mid waa tan aynu arkayna de qofki inuu meelaha egeego qof baa laga yaaba inuu xaggaaba eegine halkaa isagoo eegayo khushuucdiisii halkaa uu ku rukuucayo laakiin inuu qalbigiisu iltifaat sameeyey oo uu meel kale ku maqanyay afartii ragcadood ba waxa laga yaaba caalamkalu soo maray marka kaasi qalbigiisu ma soo jeedo ruuxda u muhiimsanina iyo lubiga salaadu waa khushuucda waayo salaadaasi qofka wax ka bedelaysa ina الsalaata tanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkar salaada qofkii edbinaysa ee xumaanta u diideysa waa salaada ku weyn maxaa qofka khushuucda ku caawinaya khushuucda waxaa ku caawinaya asbaabo badan bay marka culimadu sheegeen waa alkhawf min اllahi tacalى wa muraaqabatihi wa الshucuuri bqurbihi min cabdih qofkii inuu ilaahay subxana wa tacaala ka baqdo khawf oo ilaahay uu iska ilaaliyo ogaado ilaahay inuu markasta soo eegayo iyo inuu dareemo ilaahay inuu u dhow yahay meeshuu doonaba qofkaa joogey ina allaha ina aladii tadcuunahu aqrab ilى axadikum min shiraaki nacli siduu nebigu uhi alayh الsalaatu wasalaam waxaa asbaabta ka mid ah taasi waa xagga qalbiga la dareemayo asbaabta waxaa kamid a ah khushuucda qofka ku kalifaysa inuu wixii mashquulinaya meesha ka saaro oo tusaale ahaan meel buuq badani ka jira hadduu ku tukado amaba isagoo aada u gaajoonayo uu tukado ama isagoo suuli u baahan uu tukado ya waxyaalahaasoo dhami waa iyaguna saynu axaadiis ku arki doonno waa waxyaalahi khushuucdii meesha ka kaxaynaya waayo hal libaax arkaysaa ma godlato bay soomalidu ihahdeen hal libaax arkaysaa ma godlooto caana kusoo dhici maayaan hadduu qofkii dee gaajoonayo besti yahay gaajuu isleeyahay talow maanta ma beriis ba ma baasta ma hilib ba <laughs> waxaa lagu kariyey amba wax lagu soo dhigay ya alaabtii halkaa raashinkii halkaa ku daboolan tusaale ahaan oo dee maskaxdiisu xaggaa ku maqan tahay miyay laabay laba ulaa soo ma ma jacala allahu min qalbayni lirajuli min qalbayni fi jawfi laabilabowla ayay soomaaliduna yidhahdeen meel kunba qofku markaa ku maqan khushuucda waxaa markaa asbaabtii meesha in laga saaro wixii wixii khushuucda kaa leexinayay mashaaqishii asbaabtii khushuucdana la keeno taasi ay ka mid tahay ilaahay subxana wa tacala muraqabihiisa asbaabta khushuucda ka qayb qaadanaysa waxaa ka ah qofku ereyadan u akriya macnahooda inuu garanayo oo quraankii aankii atixiyaadkii inuu aada macnihiisa u garanayo waxaa ka ah oo khushuucda markaa ku dhiiri gelinaya inuu salaada u soo horeeyo tusaale ahaan sunayaashii kale la yimaado haddaad faralkii uun ku bilowday adigoo meheradaadii xisaabinayay ayaa salaaddii laaqiimo daf baa tidhi xisaabtii un baad soo tuuraysa lakin hadduu qofku masaajka usoo horreeyo sunnayaasha ka horeysa iyo weysada iyo arrimaha u la yimaado dee naftii way la soo yar qabsatay salaadii soo ma oo waa xikmadahan xataa ay leeyihiin salaadahan sunayaasha salaada ku xeran xikmada leyihin ba ka mid a ah. almuhim khushuucda in lagu dadaalo dee ilaahay baa inoo amray oo ina ammaanay cidda ku khushuucda qad aflaxa almuuminuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun dhaqdhaqaaqa qofkii markaa inuu iska ilaaliyo saas o kale markuu qofku qalbiga ka khushuucsan yahay dhaqdhaqaaqii baa ka baxaya meesha ilaa saxaabadii iyo salafkii markii laga warramayo khushuucdoodu dee wax la yaab le bay ahayd oo isku mid ma nihine lakiin bal waynu dee dadaali intaynu dadaali karna mar haddii lagu leeyahay shimbirku wuxuu moodi jiray qori meesha ku taagan bal waran ya shimbir baa soo duulaysa oo qof halkaa ku tukanaya hadday istilaado ku dul istaag way ku dul istaagi karaysa waayo qof aan dhaqdhaqaaqba sameynaynin oo meel kale ku maqan qaarkood baa iyagoo salaadii ku jiraa guriga ay ku jireen xaggaa uu ka soo gubtay saa lagu hi alxariiq alxariiq sidii loo wado isagu umuu dhaqaaqin dabeedna markaa dabkii markii la baktiyey ayuu hi naartii aakhira iga mashquulisay tan adduunyada tii aakhiran ku mashquulsanaa ya qaarkood baa markaa alxaya alxaya lagu yihi abeesaa kusoo dhacday meshii ku tukanaya siduu iska isagu iska wati innagana hadday barambara yar iyadoo salaada lagu jiro ay safka soo dhex xorarto <laughs> maxaad aragteen inay dadkuba ka lugaha kan qaadaya ka caggan u cararaya <laughs> hadalgeeda daadee marka khushuucdii almuhim waa aad bay muhiim tahay khushuucdaasi rasuulkuna wuxu uhi alayh slat slam laysa laka min salaatika ilaa ma tacqil salaadaada wixii aad soo jeedin baad ajar ku leedahay wixii kale kuma xisaabsana marka wixii qofku awooddiisa wixii awooddiisa ka baxsana waa halkeeda kii kalena waa uu ku dadaalaya وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مkhتصرا متفق عليه واللفظ لمسلم ومعناه أن يجعل يده عlى khاaصرته waxau hi نهى رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulku wuxuu diiday an yuصليa qofku inuu tukado an yuصليa الرaجuل qofku inuu tukado مkhتصرا isagoo keliyaha haysta متفq عalيه wlفظ لmslimi وmaعنaahu macnihiisu waxa inu اkhtisaarkaasi an yajcala inuu yeelo yadahu gacantiisa calىa khaasiratihi e eh, kelidiisa khaasira waa halkaa marka inuu qofkii sidaa u qabsado labada keliyood isagoo salaada ku jira saa u sameeyo waa nooع kibirka ka mid ah w في الbخaariي عan caiشha radي الlahu عanهa أna dalika ficl الyahuud arrintaasi waa maxay waa ficilka yuhuudda ay sameeyaan markaa dhinac tashabuh baa ku jira dhinacna isla weyni baa ku jirta khushuucda marka laga sheekeynayo iyo salaadda la hortaagay ilaahayna dee si edablea baa loo bahan ya loo joogsado oo maanta haddaad u tagto madaxweynaha oa madaxweynihii baa ku yeedhaya maxaad samaynaysaa ya halkan baad siyar geejinaysaayoo dharka oo maxaan ku idhahdaayo inta aada la fadhido dee halkan kolba iska ciyaari maysido kolba halkan xuquuqinmayso intaad saa u qabto ha bal i wad sheekada maxaad haysaa odhanmaysi dee miyaad ohanaysa maya waad isilaalaysa bani aadam maluq waa makhluuq kula mida ah, soo ma arkeysid bal allaha khaaliqa markaan hortaaganahay hadduu qofki sidaa idhaha ka war dee waa iska garan karaya marka marka waxyaalaha khushuucda ka hore xadiisku daliil wuxuu yahay waxyaalaha khushuucda diidaya ee muuqda in laga saaro meesha nahaa rasuulu llahi sala la ala sl an yusaliya rajulu marka arajul haddaad aragto waa macno caama rag iyo dumro way soo guda gelaya wa macnahu an yajcala yadahu calaa khaasiratihi waa macnaha uu sheeku ku fasiray isagaa fasiray xadiiska xajar wa fi lbukhaariy can aisha radi allahu canha ana dalika ficlu yahuud arrintaasi waa ficilka yahuuda wa can anas radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slm qal wuxu uhi ida qudima alcashaau cashada haddii la keeno lasoo horreysiiyo idaa qudima haddii la horreysiiyo alcashaau cashadii fabda-uu bihi ku bilaaba qabla an tusalluu almaqriba intaydaan maqribka tukanin mutafaqan caleyh xadiiskana daliil wuxuu yahay isla xadiiskii hore wuxuu tilmaamaya wixii khushuucda meesha ka saaraya oo qofka qalbigiisu inuu soo jeedo bukhaari laftigiisuna wuxuu ahaa walaa tacjaluu can cashaa'ikum cashadiina haka degdegina marka hadii la aqiimo salaaddii adigoo cashadii u baahan amba cashadii gacanta ku haya maxaad samaynaysaa waa baahino meesha ay jirto waad iska wadanaysaa hadduu jamci kugu dhaafo cudurdaar baarba ka haysta shay kastoo lagu ogolaaday maxaad helaysaa cudurdaar ayaad ilahay agtiisa markaa aad ku leedahay alcashaa maqribka al cashayn jiray markaa waktigaa hore dee dadku way ku kala duduwan yihiin markaa ceshaayigana waa kula midun haddii salaadii maqrib salaaddii duhur waa kula mida matala tusaalahaan haddaad qadadii horreysiisood gaajoonaysa dee waa la xukunku waa isku midun xadiisku markaa muxuu daliilu yahay maadaama salaada la doonayo in la khushuuco oo salaada muhiimad badan la siinayo si ay salaadaasi khushuucdeedu u dhamaystiranto wixii horta meesha ka khushuucda didaya meesha ka saar oo gaajadaasi ay ka mid tahay waxaa kaloo iska dhaqan ahaa cashada inay in badan sii cuni jireen waqti dheer oo laga yaabo iyagoo cunto badan aan cunayn haddana inay cuntada muddo dheer qaadan jirtay oo ay ku sheekaysan jireen maadaama dad beeraley ay ahaayeen ba culimadu xadiiska wax kasta waxaad uga qiyaas qaadan kartaa wax kasta oo salaadii kaa mashquulinayo oo lagu ogolaaday marka hore وعن أبي dri رضي الله عنه qال qاla rasuul الlahi slى الlaه عليه وسلم إذا qaama markuu u kaco axadukum midkiin fi salaati falaa ymsax الxasa qururux ayuu masaxin faina الraxmata maxaa yeele naxariista ayaa tuwaajihu soo wajahayso wejigiisa ku beeganay rawaahu alkhamsa biisnaadin صaxiix wazaada axmedu axmed wuxuu kordhiyey waaxidatan haddii laga tegi waayo hal mar masax aw dacan ba iskaga tag wafi صaii wafi صaxiixi can mucayqiib naxwuhu bigayri tacliilin isagoon tacliilka ku jirin tacliilkaasi wa alkee ya tacliilka xadiiska ku jira shega bal faina raxmata maxaa yeelay oo tacliil ba soobay xadiiska hore axaadiis kasii sariixsan baa jirto nebigu sheegay alayه الsalatu salaam laa salaata wahuwa yudaafichu اlakbathan laa salaata bxadrati الطacaam wahuwa yudaaficuhu alakbathan salaadi ma jirto meel cunto la keenay iyadoo iyadoo qofka ay kaadida iyo saxaradu curayaan oo u baahan yahay suuli u baahan yahay laa salaata ayuu nebigu yihi alayه الslat slam markaa salaad dhamaystiran bay culimo badani ku qaadeenoo dee hadduu tukado isagoo salaadii isagoo cashadii aada uga warwaraya ama kaadi aada u hayso salaadiisaasi way ansaxaysaa oo faralkii ka dhaca lakin ajarkii meeshaas wuu ka baxay xadiiskana waxyaalaha khushuucda ka hor imanaya dhaqdhaqaaqa ka mid a ah, qofkii inuu quruurxii iyo taataabto oo matalan halkii uu ku sujuudayey ama wejigiisii markuu meel imika de inagu ku sujuudaynaa dhul goglane waktigii nebigoo kale alay slat slam meshan ku sujuudaya quruurux bay ahayd bal ku goglay markaa cabiciidda ah dabeedna qofki waxa laga yaaba inuu iska masmasaxo amba markaa halka uu ku sujuudayo laftigeedii uu masmasaxo uu ka riixo saa awgeed baa markaa haddii laga tegi waayo hal mar baa nebigu yihi alayه الsalaatu wasalaam haddii kalena iskaba dah oo ha taaban oo khushuucdii baa mesh ka baxaysa waxaana soo aroortay nebiga alay slat slam sida xadiiskii saxiixa ku sugnayd ee laylatuqadigana ka warramayey inuu dhoobo iyo biyo ku sujuudo oo la arkayo wejigiisa oo dhoobadiyo bihi leh haddana rasuulku kuma mashquulin calayhi salatu wasalaam inuu iska basmasaxo marka haddii xitaa ciidi kusoo raacdo ama boor kusoo raaca marka salaada ka baxda mooyaane marka hore waxba ha ku mashquulina iska dah ilan khushuucdii bay ka hormaraysa qadiyaddaasi waxaad uga qiyaas qaadanaysaa markaa haddaad kolba koofiyadda yar hagagaajiso ya <laughs> waayo ragga qaarkoodna garhkun baa lagu imtixaamo kolba garhkun buu saan u mid kale waxaa laga yaaba inuu kol halkan yar xoqdo marna halkan lugta kor yar qaado marna uusan sameeyo waxyaalahaasoo dhaqaaqaasi waa ah meesha dee wuxuu diidaya khushuucdii bay diidaysa alraxmatu wajihu macnaheedu waxaa weeyi sida ay ku fasireen culimadu tuqaabilhu wa tanzilu caleyhi falaa yanbaqii an yashtaqila canha bidalik naxariistii ilaahay baa qofka kusoo degeysa mar hadduu ilaahay hortaagayo tukanayo dabeetana markaa naxariistii soo waajahday markuu kolba ka mashquule ee uu gacantiisii meel ka sokaysa u mariyo dee arrintaasi khushuucdii bay ka hor imanaysaa iyo khayrki qaala rasuulu الlahi salى الlahu alيه waslm ida qaama axadukum markuu midkiin ukaco fi salaati falaa yamsax yu masaxin alxasa markaa waa maxay halkii uu ku sujuudayba horta xadiisku uu tilmaamaya halka uu ku sujuudayo yu masixin si aan markaa quruuraxa dee uu isleeyahay magac xaqan waxaa kale noqon kartaa oo soo gudagelaya isna dabeetana markaa mowdicu sujuudna halkii laga sujuudayey fa ina raxmata tuwaajihuhu culimo badan baa xadiiska saxiixiyey qaar daciifiyana waa jira وعنها لكن xadيثku waa صحيح manaha macnahiisu waa صحيح وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت waxay tihi سألtu waan weydiiyey رasuul الlahi صلى الله عليه sل rsulka ale can اlاtifaati daymada fi salaati salaada dhexdeeda la daymoodo faqaala wuxu uhi huwa daymadaasi ikhtilaasun waa dhufasho yakhtalisuhu uu dhufanaayo ashaydaanu shaydaanku min salaati اlcabdi salaada addoonka uu dhufanayo rawahu lbukhaariyu walitirmidiy can anasin wasaxaxahu waa tirmidi waa saxiixiye anas buu ka soo warinayaaye iyaaka waxaan kaaga digayaa amba iska ilaali waliltifaat iltifaatka iska ilaali fi salaati salaad dhexdeeda daymooto waayo fainahu halakatu waa halaag daymadaasi fain kaana laabuda hadduu yahay laga maarmaan fa fi taطawuci ay fa fi nafli salaada sunnaha ah hadday kugu kelifto daymo aad ka maarmi weydo salaada sunnaha ah daymood xadiiskan hore iltifaadka nabiga la weydiye alayه الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya shaydaankiibaa qofkii intuu qalbigiisii galay dabeedna kolba dhinacu duwaayey waa shookaantii buu haya baabuurka kolba waa la duduwaa soo maha baaburki waa hogaanka kolba loo duduwaa ikhtilaas waxaa lagu fasiray istalabahu fii khufya wakhtadafahu bisurca can gafla waa qofku shaygu marka aanu is ogeyn ikhtidaafuhu bisurcatin can gaflatin ma isma dareensana qofku si aanu isagu u kasin unbaa degdeg loo dhufanaya taa in badan baynu aragnay oo waxaynu aragnay qof salaada ku jira oo halkaasuu eegaya marka markaasuu dadka aisha la raacaya saasuu la wadaya saasuu wadaya saasuu wadaya saasuu wadaya <laughs> soo maaha inta badan ah, dadka oo in ku badnaan jirtay beriga hore waliba dee shaydankii halkaa ka shaqeysa markaa nabigu inoo sheegay oo kolba shaydaankii baa soo dhufanaya qofkii kolba shaydaankii baa soo dhufanaya asbaabta khushuucda soo shiida waxaa ka mid ah inuu shaydaanka qofku iska naaro waimaa yanziqanaka min ashaytaan isku fastacid bilah oo fatixada markuu bilaabayo uu shaydaanka iska naaro fa inahu halakatun buu xadiiskan dambana tilmaamay oo halakadaasi dee qofkii wuxuu ku halaagsamaya ajarkiina wuu waayey shaydaanna waa shaydaanna waa adeecay waxna uma uma uma marxin salaadii waa kan salaaddii waa kan tukaday ee daalay qofkii waxna umay marxin markaa ah. hadday daruura keento marka daymadaas salaada sunnaha ha noqoto oo tusaale ahaan neef baa halkan kugu xidhnaa neef baa he halkan ku xidhnaa ilma yarina halkan u jiifaa adigoo salaadii ku jiraba ayaad firfirtii neefka maqasho waxaristiri war malaa intuu markaa xadhigii goostay ayuu ilmihii yaraaba ayuu jeeday ilmihii yaraaba waa markaas yaro daybood haddaad markaa wax kala garawey haddaba qeybtan dambe fa inahu halakatun culimo badan baa dacfi ku sheegay laakiin inuu halaag yahay macnaha xadiiska hore buu tilmaamayaa oo dee shaydaan mar hadduu shaydaan wato waa halaag iyada laftigeeda sa'altu rasuula اllahi salى اlahu alay slm an iltifaati daymada fi salaati faqala wuxu uhi huwa ikhtilaasun waa dhufasho ikhtalisu dhufanaya si deg deg oo lama filaana ashaydaanu shaydaanku min salaati lcabdi salaada addoonka walitirmidiyi wasaxaxahu tirmidi waanu saxiixiyey can anas wuxuu ka soo wariyey iyaaka iyaaka waa mafcuulu bihi soo maaha waa damiirkii tilmaami jiray damiirulfasliga mafcuulu bihiga tilmaamayey munfasilka ahaa markaa ficil baa dee meshii ku jira iyo faacilkiisa ixdar aliltifaat iska ilaali iltifaatka wey iyaaka waxaan kaaga digaya adig iyo waxaan ku kala digaya aliltifaat daymada fi salaa fa inahu halaka wey fa inahu waa tacliilka waa sabaynta fain kaana laabudda fa fi taطawuci sunaha ha noqoto wa can anas radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi salى allahu alيه waslm ida kaana hadduu ahaaday axadukum midkiin fi salaati salaada fa inahu isagu yunaaji uu la faqaya rabahu rabbigii buu la markuu salaada ku jiro mar hadday sidaa too rabbigii uu hortaagay falaa yabsuqanna iyo ku tufin oo u ku tufin beyna yadayhi hortiisa walaa can yamiinihi midigtiisana iyo ku tufin walaakin can shimaalihi bidixdiisa ha ku tufo taxta qadamihi lugtiisa bidixdiisa oo lugtiisa hoosteeda ah muttafaq caleyh wa fii riwaayati warin kale waxay ahayd aw taxta qadamihi amba lugtiisa hoosteeda ha ku tufo uu nabigu inoo sheegay alay sla slam xadiiskan qofku ilaahay buu la faqayaa yunaaji rabbah salaadu qiimahay markaa leeday kutusaysa sida uu yihi ibnu rajab alxambali ibnu rajab baan filaya inuu ahaaye raximah اllah ama mid kale culimada ka mida buu ahaa waxa uu tilmaamay qofku wuxuu dhibaatooyinka iyo mashaakilka ilaahay kaga baryo oo uu iskaga qaado wax dhibaatooyinka qofka ka difaaco oo ilaahay dhibaatooyinka haysa uu kaga qaado oo salaada ka muhiimsani ma jiro macanaa marka tawxiidka ilahay laga yimaadaya islaamnimada sadaqada ayaa fadli ay leeday sooma garanayno salaaddaa kasii muhiimsan hadda ilan salaaddaa kasii horeysa oo qofkaa salaada ilaalinaya ilaahay subxana watacala wax badan iyo masaa'ib badan buu ilahay kaga ilaalinaya haddaba yunaaji rabbah munaajaadku waa marka la xanshashaqayo ee cid la wada hadlayo si gaara loo faqayo dee faatixadaba ka soo qaad markaad ilaahay ammaanayso eed ilaahay baryayso eed gacanta sidan leedahay labada gacmood saa yidhi ee laleeyahay halkaad ku sujuudaysuna eeg dhaqdhaqaaqa iska ilaali ilaahay buu qofku hortaagay ilaahay subxana wa tacaala ayaad arkin ba adigu yahay laakin huwa yaraak fain lam takun taraahu fainahu yaraak waxaad ogtahay maanta qofka ku hor fadhiya haddaad doonayso inaad candhuuf iska tufto oo aad to four ku tidhaahdo adigoon isagaba ujeedin ya inay dabdaraalka u dambaysan tahay soo maha bal maxaad umanaysaa allaha khaaliqa adigoo hor taagan oo saa u taagan to in qofku idhaahdo oo xaggaa canuufti u tufa oo arrin aan midigta iyuu u tufin midigtuna malaa'igtii wanaagga qoraysina way joogaan waxa wanaagsana dee midigtaa lagu samayn jiray bidixdu u tufaya marka bidixdii waa laga ogoliyay xaaladda dee iltifaatkii hadday iltifaat ku keenayso waliba isagoo aada isku ilaalinaya marka riwaayadda hore maxay tilmaamaysaa walaakin can shimaalihi taxta qadamihi soo maha taxta qadamihi marka waxay noqonaysaa in shimaalka iyo taxta qadam isku mid yihiinoo markuu bidixda u tufaayo weliba lugta hoosteeda ku tufa oo yudaymon laakiin haddii awda dambal qaato oo la ihahdo walaakin can shimaalihi aw he taxta qadamihi waa mid saddexaad bay noqonaysaa marka waxaa laga diiday midigtii waa laga diiday hortiisina waa laga diiday bidixdii iyo waxaa laga ogolaaday inuu lugaha hoostooda ku tufo waa goormo markaa weliba waa marka ay meeshu dee ciid tahay ee aanay dee san goglanayn le waktigaa hore dhulku ma goglanayn waayo bidixdaada laftigeedii waxay culimadu yihahdeen haddii uu qof kaa xigo hadduu he qof kaa xigo maxay noqonaysaa qofka midigtiisii markaa iyadana utuufi maysid maxaa soo haray oo keliya lugaha hoosteeda utufi ambaba mid saddexaaduu nabigu sheegayoo intuu markaa maridiisa qabto candhuufku tufay buu saa iskugu celin aw yafcal bihi haakada amba sidaa ha sameey salaada intuu ku jiro hadduu haddaad cimaamadaada ku tufta matalan saa ku tiraahdo taasina markaa waxba ku yeelmaysa ama softi wax lamid o ah ad la soo baxdo aada saa samayso qiblada in candhuufta la tufo marka salaadda waa laysku waafaqay inaanay bannaanayn laakiin waktiga aan salaadda lagu jirin ee aad si caadiya iska tahay inaad xagga qiblada u tuufto axaadiis baa tilmaamaysa oo nebigu wuxuu tilmaamay alay sala slam qofka xagga qiblada wuxu tufa inuu imanayo maalinta qiyaama iyadoo cadhuuftiina halkaa labadiisa indho dhexdooda ay saarantay markaa qola waxay ku qaadeen xadiiskan baa qeydaya bay idhahdeenoo waa fi fi salaa culimada qaarna muطlq bay ka dhigeen shekh albani baa kamid ah raximah llah xadiisa dhowr buu keenaya xadiiso saasoo wuxuu leeyay marnaba qiblada loo tufi maayo marnaba qiblada loo tufi maayo ixtiraaman iyadoon la ixtiraamayo dee qibladaasi midigtana rasuulka alay sla sl xadiis baabuu ku sameeyey wuxu uhi fa can yamiinihi malakan malag baa midigta ka xiga dee biixda buu ka xigaa lakin ka midigtu wax wanaagsan buu qoraya si gaara ah ida kaana qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه waslm ida kaana markuu aday axadku midkiin fi salaati salaada dhexdeeda fainahu isagu yunaaji rabahu rabbigii buu la faqaya waa sababeyn oo ilaahay buu hortaagan yahay oo la hadlayaa falaa yabzuqana yu tufinu tufin beyna yaday hortiisa yu ku tufin walaa can yamiini midigtiisana yu ku tufin walakin ha yeeshee can shimaali bidixdiisa ku tufa an yabsuq can shimaali taxta qadamihi lugihiisa hoostooda wa fii riwaayatin aw taxta qadamihi wa canhu waxaa laga wariyey saxaabiga hore waxa uu yihi kaana wuxuu ahaaday qiraamu daah licaayisha radi allahu canha caaisha u ahaaday oo satrat bihi ay ku asturtay jaaniba beytiha gurigiisa gurigeeda dhinaciisa ayaa ahaado daahaasaa jiray ay guriga dhinac kaga xidhay faqaala nabiyu salى اllahu alay slm nabig wuxu uhi amiidii naga leexi amiidii bimacnaa aziili naga suuli canaa annaga qiraamaki daahaagan haadaakana fa inahu maxaa yeeley laa tazaalu kama suulin tasaawiiruhu sawiradiisu tacridu lii inay ii soo baxdo fiihi salaati salaadayda oo aan ku mashquula rawahu الbukhaariي waاtafaqa waxay isku waafaqeen calىa xadiisiha xadiiskan hore bukhaari baa wariyay lakin bukhaari iyo waxay isku waafaqeen watafaqa bukhaariyu wamuslimun calىa xadiisiha xadiiskii caaisha ee ku saabsanaa fii qisati anbijaniyati abi jahm maradii abi jaham ee abijaniya la odhan jiray wa fiihi waxaa ku jirta xadiiska ah fa inahaa maradaasi alhatnii ay ashqalatnii waxay iga mashquulisay can salaatii salaadaydii bay iga mashquulisay xadiiskani wax saas kale wuxuu daliilu yahay arrimihii ku saabsanaa wixii kastoo qofka mashquulinaya in meesha laga saaro oo haddii meesha lagu tukanaya ay sawiro leedahay amba qayla ka jirto amba wax lamid a ah, qofkii da wuu ku mashquulaya ama gogasha uu ku tukanaya ay sawirada iyo waxaa leedahay marka khiraam waa sitrun raqiiq min suuf di alwan bay dhahan waa sitrun raqiiqu min suuf di alwan waa maro yaroo suuf ahoo khafiifahoo midaba leh marka halkii uu rasuulku ku tukanayey ayay ku beegnayd dee sida xadiiska laga fahmay oo dhinaca guriga ku xidhay dabeedna ka qaad bu rasulku faina tasaawiira laa tazaalu tacridu lii bal nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam oo afdalu khalqi illaahi ahaa ayaa yidhi sidaasi ku dhacday innaga maxaad u maranaysa xaaladdeeni innaga sawirku imika waa iska caadiyo dee meel kasta waynu ku xidhnaa iyo waabaan iska meel kasta waa lageenaya xadiiskan kalena waxa uu tilmaamayey abu jaham saxaabiga la idhaahdo oo magaciisa lagu tilmaamay caamir بن xudayfa amba cubayd cubayd aw caamir labadaasaa la بن بn xudayfa alqurashiy alcadawiy waa صaxaabi qurayshta ka mid oo min bani cadiy cumar بn khadaab ay isku fahmi lahaayeen cadiy baa jilibkii cumar بn khadaab qofka marka loo nisbaynaya cadawiyun baa la odhanaya ayaa rasuulka hadiyad buu keenay alayه الsalatu asalaam markaa wuxuu keenay anbijaaniya waa maro midaba lahayd sawira iyo waxbay markaa lahayd dabeetna wuxuu yihi rasuulku qaada oo idhabuu biqamiis bikhamiisatii haadihi ilى abi jahm waأtuunii bianbijaaniyati abi jahm fainaha alhatnii anifa can salaati anbijaaniyada ayaa markaa khamiisada wuxuu yihi rasuulku markuu naftiisa u nisbeynayey marka hore khamiisadu uu keenay dabeedna anbijaaniyada ii keena buuhi markaa anbijaaniyada ayaan tasawurada la aan ahayn laakiin khamiisada ayaa sawirada lahayd oo wuxuu yihi kisaaun rafiic yalbasuhu ashraafu اlcarabi waqad yakunu lahu calamun waqad laa yakun khamiisadaa hore waa maro dee dadka carabtu ay xidhan jireen ee magaca leh isla markaa inay sawira yeelatana iyo liidad waa laga yaaba inaana yeelana waa laga yaaba anfijaaniyaduna iyadu way qallafsan tahay oo ma laha inta badan waa mala qallafsanoo liidadu way leedahay laakiin sawira inaan yeelana dhici karta kisaawun qaliidun laysa fiihi khuduud haddaba rasuulku muxuu dalbaday hadiyaddii loo keenay muu celin rasuulku ilaa cillo awgeed mooyaane hadiyadda laftigeeda siduu u aqbalana maradaa isagu ha qaato aniga taa kale hay keeno ayaa uu yidhi kolley waxaan filaya waqtigii wa gaadhay ehm, dabeedna waxaan sameynana halkaas aynu ku joojinay